alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennana waa kii saddexaad oo ka mid ah kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albayxaani raximah اllahu tacaala wuxuu dersigeennu caawa ka bilaabanayaa xadiidka tobnaad intaynaan dersigeennaan caawa gudagelin xadiidka shanaad waan u malaynaya darsigeenna hore inuu ka bilowday soo saa ma ahayn xadiidkaas xakiim ibnu xisaam oo musanifku uu yidhi bukhaari iyo muslim baa wariyey tarkiibka noocaan ah oo halkan inoogu qoran bukhaarina ma warin muslimna ma warin habeenkan akhriyayayna waa dareenkaas waa i galay laakiin casharaana diyaarin buu ahaayo kamaanan hadlin waxaana shaki ugu dhaliyay waxay ahayd qeybtan ku saabsan facasaa an yarbaxaa ribxan wa yumxaqaa bibarakati beycihimaa walyamiinu lfaajiratu munfiqatun lisilcati mumxiqatun lilbaraka xadiidku asagoo sidaa u dhammaystiran bukhaarina kuma yaallo muslimna kuma yaallo waxaan u noqday usuushii kitaabkan islaaxulmujtamac xataa qeybo ka mid ah qeybtan dambe xataa kumaana arag qeyb ka mid aan helay kitaab waxaa jira la yidhaha allumac oo taxqiiq yar uu ku leeyahay sheekh yaxya alxajuuri xafidahu llahu tacaala kitaabka islaaxu lmujtamaca waan fiiriyey xataa qaybtan dambe kuma qorna xadiidku albayicaani bilkhayaar waa ku qoran yaha bukhaari waxaan ka hadlaya waxa weeye asagoo sidaan u dhammaystiran min awalihi ilaa aakhirihi oo xadiidka xakiim ibnu xisaam ah bukhaarina kuma yaallo muslimna kuma yaallo ayib kutubta islaaxulmujtamac qaybo ka midana kumaana arag asagoo saa u tarkiibsan xataa marka waxaa laga yaabaa qolyihii wax daabacahaya inay sidaan wax uga khaldameen baa suurtagal ah saa ugu tiiriyeen alxadiidu alcaashiru xadiidka tobnaad wa canhu can cabdilaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama sibaabulmuslimi qofka muslimkaa caydiisa soo saas maa mumini qofka muminka caydiisa fusuuqun waa daaca ka bixid ilaahay daacadiisoo laga baxa weeye wa qitaaluhu la dagaalankiisii dilkiisuna kufrun gaalnimo weeyaan xadiidkani wuxuu ina barayaa oo aan ka faa'iidaysanaynaa qofka muslimkaa qofka caaya asagoon waxba ka galabsan oo cay mutaysan qofkaasoo arrinkaas fisqinimo ayuu ku mutaysanaya ee daacada ilaahay inuu ka baxo mar hadduu faasiq yahayna hadda markhaatigiisa la qaadan maayo gabar wanaagsan oo ahludiina ah hadduu soo doonana waxaa leeya faasiq abataho maba haboonidba sidaa owgeed qofka muslimka caydiisa waa inuu aada qofka muslimkaha ah isaga ilaaliyo dhaqan qof muslimna maba ahaba inuu qofku caytamo dadka wanaagsan oo akhyaartaa laguma yaqaano dhaqan uma ah in la iska ilaaliyo wey sibaabulmuslim fusuuq waa taacada ilahay oo laga baxay waa anshaxumo waa waxaan habboonayn waa wax aada inoogu badan markaynu isku xanaaqno ama wax yar ina dhex maraan in la iscaayo oo la isku xadgudbo bulshadeenna soomaalida way ku badan tahay arrinkaa wuxuu u baahan yahay marka maadaamuu nebigeenna uu leeyahay waa faasiqnimo inuu qofku naftiisa u dhimriyo fisqigaa uu naftiisa kala cararo noqdo qof wanaagsan waxaa ka sii daran wa qitaaluhu kufrun in lala dagaalamo ama la dilana dil xaqdarra hadduu yahay weeye dilkii saxda ahayo sharciga hadhimale maalan qofkaad qisaastiista leedahay ama qofkii garoob ahayoo sinaystay ama qofkii diinta ka baxayso xadiiskii kan ka horreeyay maynaan soo marin qofka muslimkaa dilkiisu mar buu xaq noqon karaa sidii mararka aan soo marro oo kaleeto taasoo kale dhib leh waxaa laga hadlayaa waa xaqdarro inaad ku dishi kufrun waa gaalnimo hadduu bannaysto duu yidhaahdo qofkan dhiiggiisaa ii bannaan waa ku gaaloobayaa qofku diintu kaga baxaya haddii laakiin uusan bannaysan ee uu og yahay qofkan in la dilaayay inay macaasi tahay isagoo macaasi inay tahay dareemayana sidaa ku dila kufri waxay ku noqonaysaa waa dembi weyn horta caaqibadiisa dambena inuusan mahadin bay u badan taha hadduusan ilaahay uga toobadkeenin uusan ilaahay waafajin ayaguna aysan iska cafin xataa hadduu cafiyo oo qofkii uu dilay dadkiisii ay cafiyaan kii uu dilay laftirkiisibaa qiyaamada imaanayo fooda ku dhegan ayib marka qofka muslimkaahi waxaa la rabaa inuu qof muslima dhiiggii iska ilaaliyo inuu daadiyo kufri iyo gaalnimna buu ku sheegay walaalnimadii idinka dhexaysay xiriirkii idinka dhexeeyey gacalnimadii idinka dhexaysay ayaad ku kufrid oo meesha ka saartay wa qitaaluhu kufru wuxuu leeyahay ibnuqayim raximah llahu tacaala waxay dadku ee ku galaan naarta dhibaataduna ay ka soo gaartaa wuxuu leeyahay waa saddex meelood saddex baab baa dadka dhibaata kaga timaadaa oo diintooda dhibaata ka soo gaarta midka koowaad waxa weeye waa shubha qofka inta ku dhalata diintiisii ka shakigeliso uu diintii ka shakiyo taasi waxay keenaysaa dee hadduu sidaa ku dhinto inuu naarta ilaahay galo midda labaadna waxa weeye waa shahwo iyo naftiisu waxay jeceshahay oo uu diinta ilaahay inta ka hormariyo iyo daacada ilaahay iyo raalli ahaanshaha ilaahay uu noqdo qof caabuda naftiisa waxay jeceshahay ta saddexaadna waxa weeyo dadku ay cuqubada ku mutaystaan oo dhibaatadu ka soo gaarto waa qadab iyo cara intuu xanaaqay ku keenta inuu dadka kale ku xadgudbo in allaala inta dirirta oo dagaalanta oo isdisha oo dhaawaca iyo jaraaxaadka iyo nafkaqaadidda isu geysatahay badankooda ayagoo faraxsan isma dilaa wuu xanaaqayaa markuu xanaaqaa laga yaabaa marka inuu arrimo geysto falal xunxun ka kaco dadkii laayo dhiig islaanna u daadiyo caradii yartahayda uu xanaaqay oo uu xakamayn waayey baa waxay keenaysaa aakhiradiisa inay eber iyo dukum daakum ka dhigto ayib sibaabulmuslimi qofka muslimka ah, caydiisu fusuuqun waa faasiqnimo waxaa aad u badan maantayto soomaalida dhexdeeda iyo caalamul islaami dhan ku badan qofku qofka ka fikra duwan ama kooxdu asagu ka tirsan yahay a ka tirsanayn in la isku xadgudbo in la iscaayo in wax la iska sheego inaan xataa dhib loo arag xantooda la iska xanto caadi qof asagoo kooxdiisa haddii la xantan u leh ilahay ka baqa sheekha xaman hebel ha xaman muslimka ha oo kaa kale magaalbah maxaa adiga badaadana waxay u jirtaa hebel badiisuna isaga wau jiran waa dulmi xadiisku wuxuu ka hadlayaa almumin buu ka hadlayaa sibaabulmumin qofka muminka caydiisa ama kula fikrad ha noqda ama isku xisbi noqda ama ha noqonina ama kala aragtidu wanaada mar hadduu daa'irada iimaankii islaamka ku jiro xantiisu waa kaa xaaraam wixii sharcigu uusan kuu bannayn sibaabulmumini qofka muminka caydiisu fusuuqun waa daaco ka bixid wa qitaaluhu dagaalkiisii iyo dilkiisuna kufrun waa gaalnimo rawahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu alxaadi cashar xadiidka koob iyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu anna rasuulallaahi rasuulka ala sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulku laa yushiiru kuma taago axadukum midkiin calaa akhiihi walaalkii bisilaaxi hub kuma taago oo kuma ishaaro fa innahu asaga qofkan wax taagay oo qofka walaalkiisa hubka ku ishaaray laa yadrii ma oga lacalla shaydaana shaydaan mudnaantiisa yanzicu inuu yahay mid siiba fii yaddihi gacantiisa fa yaqacu markaasuu wuxuu ku dhacayaa qofkii fii xufratin god oo mina naari naarta ilaahay ka tirsan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidkan wariyey wa muslimu muslim xadiidkanu laa yushiiru laadaani waa naafiyo bimacnaa nahyi bayna wadata hadday naahiye noqon lahayd laa yushir bay noqon lahayd oo dhexda ku jirtaa goy lahayd marka hadda waa naafiyo laakiin nahyi iyo waxay ku tusinaysaa reebid lagaa riibayoo ah walaalkaaga muslimka hub ha ku ishaarin qori ha ku taagin bangad ha ku baacbaacinin toorrey ha ula soo bixin waran iyo waxaas ha kusoo taagin midi iyo mudac iyo irbad midna ha kusoo taagin walaalkaaga muslimkaa wax hub ah oo wax dila ha kusoo taagin wuxuu nebigeennu sheegay qofkii qof muslima walaalkiisa kusoo taaga maxaa dhiboo ka soo gaaraya hal qodobi xadiidkaana inugu qoranto waxa weeye shaydaan oo cadow ah oo xididadeennu meeshay maraan dhiigga dhiiggeennu meeshuu mara asaguna inaga mara oo meesha xididadu ay maraan mara baa waxaa laga yaabaa wuxuu ku dadaalayaaoo ku badan inuusan khayr ka shaqaynba asal ah shaydaan khayr kama shaqeeyo waa laga yaabaa mararka qaarkood inuu khayr ku faro laakiin adigu inaad ku faaid kuu fari maayo dan kaleu ka leeyahy dan kale ayuu ka leeyahy ayib maxaa imaanaya marka hubkii aad walaalkaa ku taagtay inuu kaaba dhifsadaba inuu loota iyo wax kugu dhuftaadoon arkaynin markaasaa imisaa qofka walaalkiisa asagoo xabad kula ciyaaraya ay kaga fakata hadhowna waxa weeyaan uu aada uga xumaaday ilaahu maxaa igu watay qorigii tuuray cararay waashay la xiray dhibaata dhacday walaalnimadii dhimatay maxaa keenay waa ku ciyaarayeen baa lagu leeyay khalaas taasi waa qodoboo shayddaanaan kugu simahayn baa kula jooga qodob labaad baa jiroo xadiidka abu hureyra waxaa ku soo arooray man ashaara calaa akhiihi bixadiidatin qofkii walaalkii bir ku ishaara qori ku taaga iyo wixii la mid ah fa inna almalaa'ikata talcanuhu xataa yadacahu inta qorigaas ama birtaa walaalka aad ku taagaysa malaaigta ilahay baa ku lacnadaysa ilahay lacnad kugu rid ilahay lacnad kugu rid ilahay lacnad kugu rid bay kugu haynaysa inta ee birtaas iyo hawshaa ku jirtid adigana malaa'igtaa ku lacnadaysa in kaana akhaahu liabiihi wa ummihi walaalkii hooyadii iyo aabbihii dhaleen baa ha noqdee mar hadduuba walaalkii bir ku taagay oo ku fiiqay malaa'igtu qaabkaasay u lacnadaysaa shaydaanna kuu sugi mahayu malaa'igtuna way ku lacnadaysaa intaa keliya ma aha nebigeenna sala allahu calayhi wasalama man xamala calayna asilaaxa falaysa minna ummadda islaamka haddaan nahay qofkii annaga hub noo qaato oo nugu dhibaya ummaddayda ka mid maaha buu nebigu sal alla clyhi wasalam nebiguna waa iska ka anfiyey ummadayda kaasu kama tirsana waxaa kale jira man xamala calayna silaaxa iyo man xamala lana silaaxa ummadda qofkii hubka u qaada oo ku difaaca oo wax ugu tara waa sharaf laakiin qofkii hubka u wata inuu ummaddii ku dhibo oo ku cabsigeliyo oo khalkhal ku abuuro iyo amni darro nebi maxamed wuxuu yidhi kaasi naga mid maha sala alla aleyhi wasalam bal nebigeenna waxaa ka sugan sala allahu caleyhi wasalam xadiidka jaabir nahaa rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam an yutacaada sayfu masluula seefta walaalkaa markaad u dhiibaysa ayadoo galka laga siibay in la isu dhiibo nebigu waa diiday sal lay slm ayadoo galkeeda ku jirta dhiib qoriga waxa weeyaan ammaankiisoo furan ha dhiibin xabadda ka bixi qoriga markaa dhiib laakiin shaygii iyo alladii wax dilaysay oo meeshuu ku xafidnaa aad ka saartay haddaad tidhahda waa dhiibaa soo taagiddu gacanta kuu soo taagaaba laga yaabaa qofka inay naftu halisba ku gashaba waxaa la mida ah waxyaalo badan hadda dadka dararoo lagu sameeyo qofkoo laga naxiyo waxay odhanhayaan kaamirooyinka qarsoon maxaa loo qariyay maandhooyino dad baa lagu dhibi kuwaad arkaysaa kaamiru wata ummad buu imaanaya wuu dhibahayaa dad buu xirahaya askar buu iska dhigahaya balaayuu samaynahaya markuu qoftii qofkii khalkhal ku abuuro cabsi geliyo buu hadhow wuxuu leey raalli ahaw kaamiro qarsoon baan ahay maxaa qofkiiba dhibtayo naftiibaad u keentay kaamirada qarsoon ma amahay harat haddana waa duubahaya ummad meel walba waa laga fiirsanaya waa nooc dararka ka mida laa darara walaa diraar shareecada nebi moxamed ma ogola dadka in la dhibo xataa shimbiraha shimbir uu nebigu wuxuu arka maalin bidbidaysa war dhasheeda yaa ka kiciyey buu yidhi saa loo sheega nebiga sal lay slam u celiyo faraha ka qaaday nebigu waa shimbir qof walaalkaayo marka inaad ku soo boodid oo ka naxisid iyo qori inaad ku taagtid iyo kullu daalika lama ogola wax kasta oo shay muxaram oo ilaahay kaa xarimay ku gaarsiinaya isaguna waa xaaraam qorigan qofka aad ku taagtay hadduu ku gaarsiinayo qofkiiba inuu dhinto oo xabadi kaaga kacdo ama birti ay kaa fakato inaad ku taagtidna waa xaaraan lama ogola arrinkaa marka waa in la iska ilaaliyo ama dhab ha noqoto ama dheel ha noqoto ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yushiiru kuma taago kuma fiiqo axadukum midkiin calaa akhiihi walaalkiisa muslimka ah bisilaaxi hub fa innahu qofkaani waa kii hubka taagaya ee laa yadri ma garanayo lacalla shaydaana shaydaan yansicu inuu siibayo fii yadihi gacantiisa saastaad u taagtayb inuu gacantaada kala baxo fa yaqacu markaasuu kii waxriday wuxuu ku dhacayaa fii xufratin god oo mina naari naar ka samaysan rawaahu lbukhaari wa muslim cadaab buu ku mudanaya wey alxadiiu athaani cashar xadiidka saddex iyo labiyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ijtanibuu ka dheeraada assabca toddobada almuubiqaati ee waxalaagta qaaluu waxay yidhaahdeen waa saxaabadii yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyu wamaa maxay bay hunna iyagu yihiin toddobada waxalaagaa maxay yihiin qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ashirku billaahi hunna ayagu ashirku waa la wadaajin billaahi ilaahi cibaadadiisa iyo xuquuqdiisa khaaska u ah cid kale lala wadaajiyo iyo wasixru sixirka iyo falka iyo wa qatlu nafsi naf dilideed allatii taasoo xarama uu xarimay allaahu alle ilaa bilxaqi xaq in lagu dila maahane iyo wa aklu ribaa ribada cunideeda inuu qofku ribo cuno iyo wa aklu maali lyatiim agoonka xoolihiisa cunidiisa cunidooda iyo watawallii jeensasho qofku uu cararo yowma azaxfi maalinka la isku siqanayo oo la dagaalamayo iyo wa qadfu lmuxsanaati kuwii la ilaaliyoo la dhowray qadafkooda iyo wax ka sheegidooda almu'minaati ee ilaahay rumaysnaayee mu'minaadka ahaa alkhaafilaati ee moogaa waxaa zinadaaho lagu tuhmayaba rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkani toddoba waxyaalood oo wuxuu ka hadlayaa toddobaduba ay halaagaan mid walba goonidiisa buu qofkii ula yimaada u halaagaya waa toddoba dembi oo mid walba goonidiisa waxu halaago nebigu toddobadaa markuu sheegay ereygaa marka hore wuxuu sheegay ijtanibu sabca almuubiqaat war toddobada wax halaagta ka dheeraada bas ardadii nebi moxamedoo la joogtay baa waxay weydiiyeen tafsiilo waxay yidhaahdeen maxay yihiin toddobadaasu nebi moxamedo waxaad dareemaysaa abaalka saxaabadu inugu leeyihiin haddayna nebiga weydiin lahayn innaguna maynaan fahanin laakiin ayagaa fahmay nebiga su bay weydiiyeen halkaa waxaad ka qaadan casharka sheekhaagu uu kuu akhrinayo wixii ishkaal kaa galoo aad fahmi weydid inaad xaq u leedahay inaad weydiisi ah, maa khalad inaad tirahda man qaala lishaykhihi lima lam yuflix abadan qofkii sheekhiisa ku yidhaahdaa saasi maxay ku dhacday abidkii ma liibaana haddaad tirahda sax ma ah sheekhaaga sax ixtiraam laakiin casharkii uu kuu akhriyey adoo iska fadhiyo maskaxdaadu faaruq tahay asagaa wax kugu shubay isagaa laga yaaba ishkaalka inuu kugu dhaliyey casharkiibaa wax kugu soo biireen waa inaad marka wax weydiin karto odhan karta halkaa maxaa laga wadaa wamaa hunna yaa rasuul rasuulkii allow maxay yihiin rasuulku waa ka jawaabay koow waxaa ka dhiga nebigu uu ka dhiga ashirku qof bani aadam ah dembi uu sameeyo dembiga ugu weyne waa shirki qofkii la dhinta oo god iyo qabri la galana weligii cadaab ka bixi maayo abadalaabe weligii cadaab ka bixi maayo innahu man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi ljanna ilahay baa sidaas sheegay qofkii shirki la yimaada ilaahay jannada waa ka xarimay haddii jannada laga xarimay meelaha bannaanka iska joogi mahaye wa ma'waahu naar meesha uu ku hoyanayo weligii uusan dhaafaynna waa cadaabka ilaah naarta weeyaan sidaa awgeed bay ambiyada ilaahay aada uga digi jireen shirkiga oo isaga ilaalin jireen qaybihiisa kala duwan waajibna waxaan waa inaan ka fogaano qodobka labaadi waxaa weeye waa sixirka qofku inuu cid sixiro nebigeenna sala allahu calayhi wasalama sixirkaas iyo dadka isticmaala waa ka dayriya waana ka digay wuxuu nebigeennu sheegay man ataa caraafan ow kaahina qof faalalow ah ama saaxir ah qofkii u taga oo wax weydiiya faqad kafara bimaa unzila calaa muxamadin wixii nebi muxamed lagu soo dejiyey qofkaasu waa ku gaalooba kii wax sixiray ma waa midkii inta u tegay saaxirka wax weydiiyey oo yidhi sheekhow waxaana iga khaldan waa dhali la ahay lacag baa la iga xaday mid baa wax iga waxeeyey ii sixir islaantii baan isfahmi la-anhay waxa weye madiido iyo balaayada soomaalidu ay sheegi jireen qofka noocaa sameeya oo saaxirka u tegaya baa nebi moxamed wuxuu leeyahay diintii nebi moxamed lagu soo dejiyey qofkaas waa ku gaalooba waxaa nebi moxamed lagu soo dejiyey waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sal alay waslam labadaa qofka ku gaaloobayna muslim ma ah maxaad u malanaysaa kii marka isagu samaynayo dadka sixirayey intaa keliya ma ah wuxuu nebigeennu sheegay sal alay wasalam man ataa caraafan fasa'alahu can shay-in qofkii qofka noocaasoo saaxirka iyo faalalowga inta u taga wax weydiiya lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla afartan hameen salaad lagama aqbalo waa buraysaa caw dhan salaatuleyl salaadihii shanta ahaa wax laga aqbalaya male sixirku wuxuu leeyahay darar ummadda iyo bulshadana dhib buu ku hayaa ilaahay qadarkiisa iyo awooddiisa iyo tasarufkiisa buu qofkan saaxirkaa wuxuu rabaa inuu ka hor yimaado dadkiibuu isku diri kuwaan isjeclayn buu isjeclaysiin kuwa ayuu waxa weyaan waxaa sabab looga dhigayaa inay xanuunsadaan kuwo ayaa waxaa sabab looga dhigayaa inay dhintaan waa darar iyo dhibaato socota sidaa awgeed bay culummadu waxay isku khilaafeen qofka saaxirkaa ah xugumkiisu maxaa weeye rag badan baa waxay qabaan inuu gaal yahay saxaabada qaybo ka mid oo badanina ah qofkii saaxiro ay arkaan way dili jireen cumar baa amar ku bixiyey fii saxiix bukhaari oo wuxuu yidhi qof allaale qofkii saaxiro aragtaan dila buy nin kastoo saaxir ah iyo qof kastoo saaxiroo dumar aragtaan dila buu ku yidhi marka sixirku waa xanuun xun waa in la iska ilaaliyo weligaa qof wax sixir ah iyo faalalowga iyo kuwa noocaasa ah, weligaa ha u teg maxnaha weydiin ummaddana ka wacyigeli qofkaa laftirkiisu falkaa samaynaya ha loo naseexeeyo ha la saxo ilaahay u toobadkeen ha la yidhaahdo ayib dembiga saddexaadi wa qatlu nafsi naftii diliddeeda weeye allatii taasoo xarama allahu ilaa bilxaqi naf ilaahay uu kaa xarimay waa naftee nafta muslimkaahi waa kaa xaaraam inaad dishid ilaa bilxaqi maxay kugu noqon kartaa waa arrimihi aan soo marray soo ma xasuutaan athayibu zaani annafsu binafsi iyo waxyaala la midka qofka gaalka ah oo heshiiska aad kula jirtid ama adiga maganta kuu ah oo aan dagaalku idinka dhaxayn asagana dilkiisu waa kaa xaaraam laguma ogola marba hadduu ballan iyo heshiis iyo wax idinka dhexeeyaan oo uusan ballankii ka bixin ama adigaba magan uu kuu yahay welina magangalyadii uusan ku xadgudbin dhiiggiisu waa kaa xaaraam uma daadin kartid ayib dhiiggiisa lama daadin karo waa kaa xaaraam intaa keliya ma aha wuxuu nebigeennuu sheegay sala allahu calayhi wasalam qiyaamada markay dadku yimaadaan waxa ugu horeeya oo bani aadam dhexdooda ilaahay uu ku kala saaro waa dhiig su-aasha ugu horrayso ilahay ku weydiinayo oo xuquuq bani aadam ku saabsan oo ilaahay dadka uu ku kala saarayo waa dhiigagii la daasho xaqdarada ah maxaad u malanaysaa marka hawl sahlan maaha qiyaamada su-aashay kugu bilaabanaysaa waa taas wixii xaq ilaahay ku saabsan salaadaa su-aasha ugu horraysa laakiin wixii xuquuq bani aadam ku saabsan dhiiggaa wax lagu kala xukumaya ugu horreeyo in la iska jiro oo qofka muslimkaahi uu ka digtoonaado waajib diiniyo saaran weeyaan wuxuu nebigeennu sheegay sala allahu calayhi wasalama la zawaalu dunyaa ahwanu cala allaah adduunyada oo dhan inay zuusho kulligeed hadde dhulka iyo cirarka kulligood ay zuulaan ayaa ilaahay waxaa uga fudud min qatli rajulin muslimin qof muslima dilitaanka xaqla-aan lagu dilo fiiriya kacbada in la burburiyo masaajidii la burburiyo dhulkao dhan la dabagediyo toddobada cir baa la qaribo iyo hal qof oo muslimo xaqdarre lagu dilo waxaa ilaahay agtiisa u daran waxa weyaan oo weyn qofkaa muslimka oo xaqdarrada lagu dilay wa qatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq shirkigii iyo sixirkii iyo dilkii qodobka saddexaadi waxaa weeye afraad wa aklu riba ribada cunitaankeeda wuxuu nebigeennu sheegay sala allahu calayhi wasalama inay ribadu qaybsanto oo qayba leedahay wuxuu nebigeennu yidhi arribaa itnaani wa sabcuuna baaba ribadu waa toddobaatan iyo laba baab toddobaatan iyo laba qaybood bay u qaybsantaa ribadu waxay leedahay meel ugu sarraysa iyo meesha ugu hoosayso ugu yar talow maxaa ugu yar ribo wuxuu nebigu leeyahay adnaaha midlu ityaani rajuli ummihi midda ugu yar waxaa weeye dembi ahaan waxay la dembi tahay nin hooyadii u galmoodoo reer ka dhigtay wax fudud miyaah ninka hooyadii dhashay asaga u galmooday oo reer iyo xaas ka dhigtay ninkaa dembiga uu galay iyo ribada toddobaatan iyo labada qaybood ay u qaybsantaa xabadda ugu yar baa isku dembiya bu nebiga sal alla alih wasalam waa hawl aad u cajiib badan waaye marka hawl aad waxa weyaan dhib u dhib badan weeyaan ayib milu ityaani rajuli umahu wa ina arba ribaa ribooyinkaa toddobaatan iyo dhowrkaa midda ugu daran oo ugu dhibka badanna nebigu wuxuu ku sheegay istidaalatu rajuli fii cirdi akhiih walaalkiisa muslimkaa qofku inuu isku dheerariyo cirdigiisa iyo sharaftiisa wax ka sheego inuu caayo inuu xanto inuu ku xadgudbo inuu ceebihiisa baarbaaro toddobaatan iyo dhowrkaa albaab oo ribadu u qaybsanto albaabka ugu sareeyo ugu sharka badani qofka muslimka ahood cirdigiisa iyo nasabkiisa wax ka sheegtid wi alla soomaali maxaa hawshaa ku aafaysanta qabaa'il baad waxaa arkaysaa la caayahayo la midabtukoorayo la odhanahayo waa nasab dhiman talow nasabka yaa ka jaray haafkaan ka dhimanoo la sheegahayo meel ay ku sheeka keeneen kaala arag ree hebel ma guursano maxaa dhacay magacyay u bixinahaya waa istidaalah cirdulmuslim qofka muslimka cirdigiisa ma ogid miyaa qofka asaa leedahay adugu inaad isku nasab tihiin ah, wax waxaa jira layihah hadda midgo iyo nasab dhiman iyo magacyada bixiya soo maa qofka magacan aad leedahay adigaan wax isbidahaya isku nasabaati yaa sheegi kara cariyaa odhan kara ma jiro qof inago ah odhan kara isku nasabanihin adiguna reer nebi aadan baata isna waa reer nebi aadan ma adaa waxa lagaa abuuray wax nebi aadan ka fiican oo ka fadli badan si shaydaan baad rabtaa inaad tidhaahdid khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin ma odhan karti isku nasab baa tihiin isku abtiris baa tihiin xawuu ka soo jeedaa adna xawaa aadan buu ka soo jeedaa adna aadan soomaali baad isla tihiin khalaas isku jinsi baa tihi xataa dadku idinma kala yaqaanaa afrikaanin kaarqabaaho waxa weye dukaafa socotaha lagu arkaayo waa laga cararayaaba adigina waa ku kanayo waxaad leedahay maya isma guursan gaal caddaana ah, ii dhaama qaar laga sheegaya marka dulli weeye arrinkaas waana dulmi weligaa iska ilaali waxaa laga yaabaa inaad leedahay anugu ribada ma isticmaalo xoolahaygu ay xalaal laakiin hawshaan aad ku aafaysan tahay iska jir hawshaas aad halooga ha looga digtoonaad hala isaga ilaaliyo weligaa qof muslima cirdigiisa iyo sharaftiisa meel ha kaga dhicin waxaa shanaad wa aklu maali lyatiim ilmaha yarkaahee agoonka ah ee aabbihi ka dhintay welina aan qaangaarin wuxuu u baahan yahay daryeel wuxuu u baahan yahay xanaano in madaxa loo salaaxo ba ajar laga helaa in madaxa loo salaaxo baa qalbigu ku qababaayo qalbigu ku jilcaa qofka noocaasa qofka xoolihiisa hunguriyeeya hawshiisu halis weeyaan qofkaas dunuubta lagu halaagsamayna ka mid taha qur-aanka ilaahayna wuxuu ka cabbiray ha u dhowaanina xoolaha agoonka xataa ha cunina keliya ma ah ha u dhowaanina qofkii cuna ka waran ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran sayasluuna saciira waxay caloosha gelinayaani waa naar waxayna geli doonaan naar jirkooda gubta oo lafaha iyo ludka kala saarta marka daciifka maskiinka ah oo aabbihii noloshiisa maamulkeeda u istaagi lahaa uu ka dhintay inaad waxa u tartid maahane waxba ha ka hunguriyeyni xad bay shareecadeennu u samayso agoonka xataa qofka maamulkiisa hayo xoolihiisa gacanta ku haya haddaad faqiir tahayna falya'kul bilmacruuf baa lagu yidhi wax yar oo qof shaqaalaha wuxuu qaadan jiroo kalaad ka qaadan haddaad qani tahay oo aadan u baahnayn xoolihiisana ka deeqtoon baa lagu yidhi xoolihiisa faraha ka qaa lama ogolo marka agoonka xoolihiisa inaad ku xadgudubti mid soomaaliyeed baa laga sheegaya gabar intuu xoolo ka qaatay inay tira war agoon baa leh suu yidhi xoolo dayacan baabad ii sheegtayba hadduu agoon leeyihi sababtoo ah cid igala haraysa ma qiyaamadaan ku haystaabay tiri wakhtigaad ii dheeraysaybi marba haddaadan tan iyo qiyaamo iga daba imaanaynin wakhti fiicanaan haystaabi waa imaan aan iyo jariinimo aad u dhiiran oo uu ku dhiiranayo qofkii baadilkii qodobka lixaadi waxaa weeye watawallii yowma azaxfi maalinka gaalada iyo muslimiintu ay dagaal isugu hor yimaadeen inaad muslimiinta garabkooda maalinkaa ka baxdid iyo hiilkooda oo aad gaaladii u jabisid oo dhankaaga looga yimaado muslimiinta maalintaas ayadaa cararka la caraana cararaana waxay keenaysaa inaad ku halaagsantid haddaadan ilaahay uga toobadkeenin dabcan xuduud bay shareecadu u samaysay qofka awooddiinu hadday isuu dhiganto ama calaqal wax la yska caabin karo uu yahay ama carar aysan ahayna baqabeenleen ay tahay oo siyaasad iyo kaarta aad meesha ugu ordayso kale waxyaalahaasoo kale waa la ogolyaha laakiin qofaad iska dhicin karto o iska difaaci karto dagaalkeedii uu suurtagal yahay inaad uun dabada jeediso cararti lama ogola waxaa ugu dambeeya waqadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat gabdhaha muxsanaadkaahee dhowrsoon muxsanaad waxaa loola jeedaa gabdha oo dhowrsoon kow mu'minaad ah xagganna xor oo aan addoommo ahayn gabdhihii noocaas ahaa qofku inuu qadfo alqadfu waxa weeye waa alramyu in shayga la tuuro zina in lagu turo la yihahdo waa zaaniyad ama ha noqoto wax sare oo cad oo aad ku tiraha zaaniyad baata ama eray sarbeeba ha noqoto aad tirahdee anigu isla wareega ma ahay sidaadoo kaleeto iyo wax la mid ah waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah gabdhaha muslimaadkaa ah, in lagu yidhaahdaayey dunuubta waxalaagtay ka mid tah qofkii sidaa yidhaahda oo gabar muslimada ku yidhaahda zaaniyad baa tah gabadhuna ay tahay gabar dhowrsoonoo cafiifad ah hadduusan markhaati keenin ama qiraal aan la helin isagaa la jeedlaya asagii dhibkaanu ka soo baxo yidhi zaaniyad baa tah baa inta la qabto baa siddeetan ulood lagu dhufanaya siddeetan ulood waxay culimmadu isweydiiyaan halkan waxaa lagu sheegay gabdhaha mu'minaadka ah raggi meeya xataa qur-aanku saasuu sheega waladiina yarmuuna almuxsanaat gabdhuu ka hadla qur-aanku ma sheegin ragga ciddii wax ka sheegta oo zina ku tuurtaaye ayagana waxa weye jeedel bay leeyihiin lama odhan dumarka bes baa la sheega waxay culummadu isla ogol yihiin oo ijmaac ah culammada qaarkood soo guuriyeen rag iyo dumarba waa isku mid waxay culimmadu isweydiiyaanoo labaad maxaa dumarka gooni loogu sheegay waxay yidhaahdaan dumarku inta badan howlaha noocaasa ah waa u dabacsan yihiinoo caydoodaa ku badan in lagu caayo in lagu caayo ayaga laftirkooda xataa isku imtixaaman qayb badanoo ka mid ah laba yaryaroo hadday isku dhacaan waxa ugu horrey isku bilaabaan sharmuutaa tay odhanaysa waa aaf iyo wax la mid ah waana arrin aad u khaldan weeye ereygaa qofka uu ka soo baxo hadduusan markhaati keenin afar qof ah oo rag ah oo caadiliin ah oo qofkan iyo qofkii kaleoo kala dinaysanayo labadooda xubnoodoo taranku ay isgaareen oo waxa weeyaan la isu galmooday hadduusan keenin ama kan wax lagu sheegay uusan qiran siddeetankaa jeedal baa u taalla alla maxaa soomaali ku jirta qof xad ku waajibay maxaa qof xad ku waajibay oo weliba xad kaliya maaha boqolaal xad ay ku waajibayaan maalinkii laga yaaba intaasoo jeer inuusan subxaanlaysan baa laga yaaba intuu qof muslima caayahayo zaani ku yihahda iyo wax la midka hawshaa waa la iska ilaaliya dhaqan aad u xun weeyaan aad u xun magacyada noocaasoo la isku tuuro marka waa in la iska ilaaliyo muubiq weeye qur-aanku wuxuu ka ratibay arrimaha noocaasa cuqubooyin aad u khatar ah waxaa ka mid ah siddeetan jeedal waxaa ka mid a ah qur-aanku inuu yidhi qofka noocaasoo gabar muslimada wax ka sheegayoo zino ku tuhma markhaati aan haysanin wax markhaatiya ah ha ka aqbalinin asaga hadda kabacdi haduu yihahdo waxa anaa markhaati ka ah ma laga yeelayo intaa keliya ma aha ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku xukumay qofkaas inuu yahay faasiq daacada ilaahay ka baxay intaa keliya ma aha cadaab cadiim buu leeyahay intaa keliya ma aha waa malcuun adduunkan intuu joogay aakharaba waa la lacnaday adduun lacnadan weeyaan intaasoo cuqubaa iyo ka badanba waxaa laga yaabaa erey fudud oo isaga hadlo yihi zaani baa tahay iyo wax la mid ah inay ka ratibanto carabkaaga dhowrso kelimada wanaagsan oo aad ku hadlaysa nabigu wuxuu sheegay waa sadaqu sal allah calahi wasalam qur-aanka ilaahay wuxuu ugu tarabiyeynayaa waquuluu linnaasi xusnaa gaaladii ayadoo lala hadlayo wuxuu lehy wajaadilhum bilatii hiya axsan weligaa erey wanaagsan carabkaaga bar oo ilmahaaga bar oo bulshada kula dhex jir haddaad xanaaqdinna isxakami oo qof iscelin kara noqo waxay culimmadu isweydiiyaan dunuubta waxhalaagta ee waaweyn ee kabaa'irtahay mayntan keliya may way ka badanta maxaa nebigu sal alla alih wasalam toddobadan ku maagay waxay culimmadu leeyihiin wuxuu nebigu toddobadan ugu koobay waxaa laga yaabaa maqaamkii markaa uu taagnaa ayaa keenayay su-aal mucayanoo la weydiiyey ama munaasabo uu kaga faa'iidaysanayay ahayd ama kabaa'irta waaweynoo lagu halaagsama markaa intaanu ka hayay kabacdi baa inta kale gadaal looga sheegay kabaa'irta waaweyn zinadii baa ka mid a qaaطicu ariiqnimad baa ka mid a khamradoo lacab baa ka mid a waxyaalo badan baa ka mid a ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ijtanibuu ka dheeraada ka fogaada agteeda ha marinina asabca toddobada almuubiqaati ee waxalaagta qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow wamaa maxay bay hunna toddobadaasi yihiin qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ashirku waa la wadaajin billaahi ilaahay wax lala wadaajiyo bani aadamku inay wax isku darsadaan oo wax isla wadaagaan waxaa keenaya dacfiga ayaga ku jiraa keenaya masaajidkeennaan sigiska wuxuu ku dhismayaa wax la isku dardaray soo maha saasuu ku dhismayaa maxaa keenay ducafaynu nahay waxaa laga yaaba qof keligii dhisi karaa inaguma jiro dad badanoo meeshaan fadhiya waxaa laga yaaba cid bay shirko la yihiin ama reer buqabaayo shirku leeyihiin shariig waxbaa isla leedihiin ama qof baad kambani iyo waxaa iskula jirtaan dhaqaale iyo shirkad maxaa isu keengeeyey waadan isku filayn oo cidaad ku tirsataad u baahantao daciif baata ilaahay laakiin cidna uma baahna nebi muuseu reetolkii la hadlayaa wuxuu ku yidhi in takfuruu antum waman fi lardi jamiica kulligiin buu yidhi haddaad gaalowdaan idinka iyo waxa arlada dusheeda saaran oo dhan ilaahay waa qani xamiid oo idinka kaaftoonbi waxba idinkama baahna ilaahay asagoo gaalada la hadlaya nebi maxamedna khitaab ugu soo dhibaya wuxuu ku yidhi aaminuu bihi ow laa tu'minuun ama rumeeya ama ha rumaynina sabab ilaahay haddaan rumayno rumaynta aan ilaahay rumaynay ilaahay wax ugu kordhin mayno maba inoo baahnaba haddaan ilaahay ku gaalownana ilaahay waxba kaga nusqaami maaya cid uu u baahan yahay ma leh inaad marka tidhaahdo cid baa ilaahay wax la leh waa meelka aad ilaahay ka gashay kii ugu weynaa weeye ashirku billaah iyo wasixru fal wa qatlu nafsi iyo naftii dilideeda allatii taasoo xarama allaahu alla uu xarimay in la dilo ilaa bilxaqi xaq in lagu dilo maahane iyo wa aklu ribaa ribada cunideeda wa aklu maali lyatiim iyo agoonka xoolihiisa cunidooda oo weliba baatil lagu cuno iyo watawalli carar iyo jeensasho yowma azaxfi maalinka la dagaalamayo oo barida lagu siqayo ama la gurguuranayo maalinka ayadaa la cararo iyo wa qadfu lmuxsanaat gabdhaha la ilaaliyooo la dhowray wax ka sheegidooda iyo qadafkooda almu'minaati ee ilaahay rumaysan alkhaafilaati ee zinada lagu tuhmhayaba moogu aan ka warqabin waxaa la yidhahda qofta gabadha ahay dumarka ahe waxa ugu badan oo ay ku faanto oo ugu sharaf badan aqla maa tamlik waa sumcaddeeda mar hadday sumcaddeeda wax soo gaaraan oo baab zina iyo raadkaa uu soo galoo lagu tuhmo waxay noqonaysaa arrin aada u ceeb badan sidaa awgeed baa qur-aankiina gooni u sheegay xadiidkaana aada u jeeddaa in muminaadkii gooni loogu khasisoo la yidhi hawshaas ayadaa muubiqaadka ka midta ah. waxaadna ogaataa gabadha in wax laga sheegoo zina lagu tuhmaa dembiga intaa leeguu ka dhalanayo waa mu'minad waa muxsanad dhowrsoon oo cafiifad ah laakiin mid ayaduba kilaabyada iska taagan oo waxa weeyaan aan kaba soo bixinba oo bannaanka iyadu laga soo la soo taagan haddii lagu yidhaahdo zaaniyad baa tahay oo iyaduba bannaanka la soo taagan taas ma soo gelayso ayib alxadiidu ahaali cashar xadiidka saddex iyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama sabcatun toddoba nooc oo dadka ka mid ah yudillu waxaa haraynaya hum ayaga allaahu alle tacaalaa sarreeye fii dillihi hooskiisa yowma maalin laa dilla wax hoos la yidhaahdaa uusan jirin ilaa dilluhu alle hooskiisa maahane kan koobaad waxa weeye al awalu waa imaamun imaamkaasoo caadilun garsooro oo caadil ah iyo washaabun qof dhallinyaro ah oo nasha nasha'a ku soo barbaaray fii cibaadatiillaahi alle caabuditaanki iyo wa rajulu nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun mid la suray uu yahay fil masaajidi masaajidda dhexdooda iyo wa rajulaani laba nin oo taxaabbaa isu jeclaaday fillaahi ilaahi darti ijtamacaa way ku kulmeen calayhi calaa xubbillaahi alla jacaylki wa tafaraqaa way ku kala tageen calayhi calaa xubiillaahi ilaahay jacaylkii bay ku kala tageen iyo wa rajulunin dacat ay u yeeratay hu asaga imra'atun qof dumar ah qoftaasoo daatu mansibin sharaf u saaxiiba iyo wa jamaalin qurux fa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa allaaha alle ayaan ka cabsanayaa iyo wa rajulunin tasadaqa la baxoo sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fa akhfaa markaasuu qariyey haa sadaqadii xataa laa taclama ilaa aysan ku ogaan shimaaluhu bidixdiisu maa waxa tunfiqu ay bixinayso yamiinuhu midigtiisu iyo waraj wa rajulunin dakara xusuustay allaaha alle khaaliyan xaaluu yahay mid keligiisu cidlo jooga fafaadat markaasay burqatoo shubantay caynaahu labadiisii indhood baa ilin soo daysay rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkan iyo kii ka horreeyey farqibaa u dhexeeya kii ka horreeyey wuxuu sheegay toddoba waxyaalood oo dunuubta waaweyn ka mid ah oo ilaahay looga fogaado kanina wuxuu sheegay toddoba waxyaalood oo lagu mutaysto maalinka qiyaame oo ay dadku qaawan yihiin oo qorax taagan yihiin oo ay dhididsan yihiin carshiga ilaahay maalinkaa wax lagu harsado acmaal lagu mutaysanayo toddoba qof ma aha xadiidku wuxuu ka hadlayo keli ah ee waa toddoba sifa dadkii laga helay xadiidkani wuxuu sheegay toddobadaas waxyaalood dadka laga helo inay hooska ilaahay harsanayaan hooskani muxuu yahay riwaayada waxaa caddaysay saciid ibnu mansuuro ilaahay wuxuu harinayaa maalinkaa yudiluhum ullaahu tacaalaa fii dilli carshihi carshigiisa hooskiisa baa ilaahay harinaya sidaasaana sawaabka u dhowaad mooda ibnu cuthaymiin asagu wuxuu leeyahy raxmatullaahi calayh ayadoon carshiga hooskiisa la harin qoraxna aysan jirin markaas samayn karta xataa hooska noocaan ah baa ilaahay subxaanahu wa tacaala hoos iskiisa ahoo u madax bannaan baa ilaahay u samaynaya waana awoodaa ilaahay hoos aan qorax keenin oo aan carshiga ka imaan inuu maalinkaa dadka ku karaameeyo toddobada ruuxu halkan lagu sheegay waxaa ugu horreeya imaamun caadil maxaa loogu bilaabay talow imaamka caadilka ah nacfigiisa iyo waxtarkiisaa ka badan inta kaloo asaga ka dambaysa nacfigooda waa nacfi mutacadiya oo bulshada gaaraya qofka xanuunsan buu u dhimrin midka daciifka ha ah u caawin midka xanuunsan buu meel geynayaa cadaalad iyo garsoor buu u samayn waxa weeye kuwa madluumiinta aho laga gardaran yahay buu caawinoo difaacin kuwa dulmiga wada ayuu qabanayaa madaxweynaha caadilka ahoo noocaasa ah oo ummaddu ay jecel yihiinoo u duceeyaan asaguna ummaddiisa jecel kuwuu nebigu ammaanay weeye sala allahu calayhi wasalam laakiin madaxweyne intuu joogana hantida masaakiinta iyo ducafada qaadanaya marka xilku ka dhammaadana fakanahayo ka cararaya ayagii u maamulayay ma soo gelaya xadiidkan oo xuquuqdooda ku tacadiyaan waxba u tarin mana soo geli doono ayib imaamka caadilka ahi marka waa kaa qofka labaadoo la sheegay waxa weeye waa qof dhallinyaro ah cibaadada ilaahayna ku soo barbaaray waa dhallinyaro cibaadada ilaahay buu ku soo barbaaray maxaa dhallinyaronimada gooni loogu magacaabay qofku markuu dhallinyarada yahay shahawaadkaa ku badan tajribada iyo waayo aragnimadaa ku yar wax badanoo fudaydaa ku jira waatay soomaalidu odhan jireen intuu geed ka boodu tala ka boodaa asagoo da'daasa qofka isxakameeyey oo shahwadiisii ka adkaaday oo naftii iyo shaydaan la dagaalamo meel ku xidhay oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray oo aan dhacdhac lahayn qofka noocaasoo dhallinyaronimadiisii ku dhammeeyey ilaahay cibaadadiisa maamuus iyo sharaf ilaahay wuxuuga dhigayaa qiyaamada carshigiisa inuu hariyo halkaa harsado ousan dhibaatoonin qofka saddexaad waa nin qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay see ugu xidhan yaha hadduu ka maqan yahay oo suuqa iyo ganacsigiisa iyo bicshiradiisa jiro mar walba qalbigiisu masaajku ku xidhan yihi goormaad aadaysaa goormaad tegaysaa safka horeyaan lagaa qabsan sidaasuu ku fakaraya haddii uu masaajidka joogana qof caqabad iyo cidhiiri dareemaya ma ahane masaajidka intuu joogo raaxa iyo idmi'naan buu dareemaya wuu ku raaxaysanayaa inuu masaajidka ilahay dhex joogo maaha qof xabsi ku jiroo kaleeto labaduba marka waxay soo gelayaan qalbigiisa ayaa masaajidka suran mucallaqa waxa la yaha shayga meesha ka laalaada waa qof qalbigiisu masaajidka suran yahay waxaa nebigeennuu sheegay inna lilmasaajidi awtaada xadiidku ku sheega masaajiddu waxay leeyihiin dad sidii dhakowyo iyo musbaaro meel laga taagay oo kale masaajidka ku noqday say u laasimeen oo u joogeen oo ugu soo noqnoqonayeen almalaa'ikatu julasaa'uhum malaa'igta ilaah baa mar walba u imaanayso la fadhiisanaysa maalin maalmaha ka mid a qofkii noocaasa hadduu masaajka ka maqnaado malaa'igtu way isweydiinayaan war ninkii hebel hameeye aduu kama warqabtay weligaana malaig lamaada sheekaysan lakiin adigu waa ku yaqaanaa haddii aad xanuunsatid way ku soo booqanayaan laakiin ma arkaysid baa laga yaabaa haddii aad dan u aadid suuqa iyo meelahaas acaanuuhum way u kaalmaynayaan garab bay kuu noqonayaan shaqadii ilaahay waa kuu fudaynaya waa shaqo malaa'ig wax ka hayso masaajka ilaahay ku xiro oo laazim ayib warajulaani taxaabbaa fillaahi ijtamacaa calayhi wa tafaraqa calayh iyo laba ninoo ilaahay dartii isu jeclaatay nasab iskuma jeclaan manfaca dunya iskuma jeclaan inay isku meel ku soo koreen iskuma jeclaan waxa keliya oo isu keenayo kanina ilaahay buu calaaqa fiican la leeyahay kan kalena waa sidoo kaleeto wixii uu jeclaa buu qofkan ka arkay markaasuu asna sidii ku jeclaaday ilaahay darti bay isku jecelyihin wax kaloo isu keenay lama arko weliba waa xaqiiqo dhab ah ma aha wax munaafaqnima oo layidhah ilahay dartii baan isu jecel laha waa dar ilaahay oo dhab ah hadday wada noolaayeen taasay ku wada joogeenoo wax kastoo oo dhex marta jacaylkoodaas diimeed saamayn kuma yeelan jirin lexda jecladu waa idin dhex mari karta adiga walaalkaayo ilahay dartii isu jecel waad isqaban kartaan laakiin waa inaysan saamayn ku yeelan sidaasaa laga yaabaa inay ku kala dhinteen ayaguna carshiga ilahay bay maalinka qiyaama hoos harsanayaan waxaan soo sheegnay imaam caadil ah iyo dhallinyaro cibaadada ilaahay ku barbaartay iyo nin masaajidka ku xidhan iyo waxa weeyaan laba qof oo ilaahay dartii isu jeclaatay qofka shanaad waa nin ay u yeedhatay gabar wixii qof dumara lagu jeclaan jiray badankoodii wadata waa maxay qurux bay horta leedaho waa gabar ilaahay qurux ku dhammaystiray kow mansibna way haysataayoo mansabka waxaa loo yaqaanaa asal wanaagsan bay ka soo jeeddaa ama maal bay leedaha ama sharaf kalay leedaho jaah iyo wax la mid ah intiibaa iyadoo isku darsatay gabadha noocaasa waxaa la yaqaana waa gabadha ragga isku layn jiray hadday qurux badan tahay qoys wanaagsan ka soo jeedo hantina ay leedahay waaba la isku dilaaba tii noocaas ahayd baa iyadu ku soo raadsatay oo kuu timid markaasay markay u yeertay buu wuxuu yidhi innii akhaafullaah maxay ugu yeertay laba macnaa suurtooda midka daahirka ahoo ad mooddi sawaabka inuu dhowya waxaa weeye zinay ugu yeerta wax mushkilaan asagu uma soo marin ayadii baa raadinaysaba qurux lagu dayriya ma leh cayr ma ahanoo maal bay haysataa dad iska hooseeya maahan waa bulshada meeshii ugu sarraysay warkaalay bay ku tiri iga zinaysa saasay ku tiri innii akhaafu lahbiyu marka macnahaasi waa macno macno labaad baa wuxuu yaha waxay ugu yeertay warkaale i guurso markaasuu innii akhaafullaah oo hadday ku guurso ku tiri maxaa innii akhaafullaah ah alxamdu lilahi baa waxay culimmadu leeyihiin wuxuu u leeyahay hadday guur ugu yeertay innii akhaafullaaha gabadha noocaasoo noloshaa ku soo kortay inaan mas-uuliyaddeeda u qumi waayo ama anigu diintaydii aan kaga aafoobo ayaan ilaahay kaga baqayaa raalli iga aho buu leeyahy marka labadaa macnaba waa suurtagal innii akhaafullaha xaggee buu ka yidhi laba meelood inuu carabka kaga dhawaaqay innii akhaafullaaha iyadoo maqlaysa oo muxuu ugu sheegayaa asagana maadaamay u baaqdo u yeertay wuu u cudur daaranayaa oo wuxuu leeyahay ragannimo xuma ima haysee ilaahay baan ka baqayaa wuu u cudurdaaranayaa marka wuxuu labaadoo rabaa inuu dareensiiyo ayada laftirkeeda inuu qalbigeeda wax ku tallaaluu rabaayo innii akhaafullah hadduu asagoo sidaas leeyahay adoo maal leh oo qurux leh oo mansab leh maxaa kuu diiday inaad ilaahay ka baqdid ayadana wuu waanin asaguna waa u cudurdaaranaya waxaa labaadoo suurtowda innii akhaafullaha qalbigiisa inuu ka leeyaho asagaa qalbiga iskala hadlaaya innii akhaafullah innii akhaafullah qalbigu marka u sheekeynaya qancinayaa inuusan hawshaa dhag u raaricin ayib ninka kale waxaa weeye waxbuu sadaqaysta sadaqadiina waa qariyy bani aadamna uma sheegin sadaqadaas ayada ah ama ha noqoto sadaqo waajib ah ama ha noqoto sadaqo sunno ah wuu qarsanayaa sadaqadiisiyo waa sadaqo uu qarsanayo ilaa la yidhi gacantiisa bidixda ahi ma ogaa waxa midigtu bixinayso bidixdii iyo midigtii buu kala qarinayaa waa qarsoodi ikhlaas iyo daacadnimay ku tusinaysaa ninka ugu dambeeya wa rajulun dakara allaaha khaaliya waa nin ilaahay xasuustay asagoo cidla ah asagoo cidlaa ah laba macnaa ku jirta maxay yihiin dakara allaaha khaaliyan meel cidlaa ah asagoo jooga buu ilaahay xasuusta caadamadiisa weynankiisa ciqaabkiisa naxariistiisa iyo jannada baa qalbiga kaga soo dhacday cid uu hadda iska iibiyo istustusiyana meesha maba joogto waa keligii fa faadat caynaahu labadiisa indhood baa ilmaysay oo il ilaahi dartii u ilmaysay cadaabkuna waa ka xaaraam carshiga ilaahina waa harsanaya mala fahmo qodobka qodobkaasi waa muhim qodob labaadoo waxaa jira dakara allaaha khaaliyan ah walow malaayiin dadaba ah ha la jooga wuu ilmeeyey waayo hadduu dad la jooga khaaliyan maxay tahaa khaaliyan can iltifaati almakhluuqiin inuu makhluuq milicsado oo ayaga iska gadgadoo boohintiisaan oo ayaga ka iibiyo buu khaali ka yahay dar ilaahay bay ka tahaa laakiin dad buu dhex jooga ma diidayso ma isdiidayaan asagana ilaahay abaalkiisa wuxuu ka dhigayaa carshiga inuu harsado waxaa jira intaan dadaan ahaynoo carshiga ilaahay harsanayo waxaa ka mid ah sida nebigeennu sheegay man andara mucsiran oo wadaca lahu qofkii qof dayn uu ku lahaa oo gacan yaro aan waxba haysan dayntii ka suga ama dayntiiba ka cafiyoo yidhahda wixii dayn aan kugu lahaa ilaahay dartii baan kugu cafiyey carshiga ilaahay baa asaguna maalinka qiyaama harsanaya cafi walaalkaasa daynta u cafi ka sug ma dhammaado waqhtiisu adirshi wallahu aclam w salla calaa nabiyina moxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin